bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli اllahi الأmiin وعlى آlih وصxaabatih أجmaعin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi آkhirhm shaykhuna الshaykhu صالح bn cabdالlahi الcusaymi غafar allah lah wlahm جamيعا بisnaadi kuli minhm إlى sfyaan bn cuyayna can cmr bn dinar can abi qabusa mawla cabdالlahi bn cmr bn caas can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi sala allahu alayh wali waslem alraaximuuna yarxamuhum اraxmaan irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi اsama wmin طaraa'iq raxmati raxmat اlmucalimiina bilmutacalimiina biiqra'ihim usul اlmutuun khaasatan usul xadiid اlmustafa wاrasuul mujtaba sala allahu alayh wcala alihi waصxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati اlcajl wاlaajil fahada huwa almajlis alraabic wاlarbacuun min majaalis iqra'i wa sharxi kitaab riyaad الsaalixiin fi leylat aلthaaniya fi leylat اثnain min shahri muxaram caami alfin وarbacumiئa وaثamaanin وaثalaaثiin lhijraة الmustaفى salى اllahu عalيh wali waslem ضimna silsila duruusi xadiiث الmustaفى salى اllahu عalيh wali waslem bada bkitaabi اlأrbaciin waاntihan bالsunan والصaxiixayn ysr allah اlإtmaam واlإkmaal وrazaqna اlإkhlaص fi اlqowl والcml inahu jawaadu kariimu wabilijaabai jadiir majliskan waa majliskii afar iyo afartanaad ee majaalisa dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad saalixiinka habeenkan waa habeen isniin ah labada bisha muxaram kun afar boqol soddon iyo sideed hijrada nabigeena calayhi asalaatu wasalaam kitaabkana waa kitaab alfadaa'il baabkana waa baabu fadli ilmashi ila almasaajid baabu fadli اlmashi socodka la socda fadliguu leeya ayuu u baab yahay ila almasaajidi masaajida loo socda fadliguu leey ayuu u baab yahay baabkan weeyaan xadiidka kun iyo saddex iyo kontonaad can abi hurayrata radia allahu tacala anhu ardaahu ana nabiya nabigeena sala allahu aley waslem qaala wuxuu yidhi man hadaa qofka u kallaha ila almasjidi masjidka aw raaxa ama u caraabo acadda allaahu alla wuxuu u diyaariyaa lahu isaga fi ljannati jannada dhexdeeda nusulan martiqaad ayuu u diyaariyaa kulamaa hadaa goor alla goortii u kallaha aw raaxa amuu caraabo weeyaan muttafaqun calayh nabigeenna calayhi salaatu wasalaam bishaaro ayuu halkaan noo bishaaraynayaa wuu leeyahay qofkii u kallahaa masaajida allah subxaana wa tacaala oo salaad fajar iyo wixii la mid inuu ku tukado weeyaan amaba caraabo si salaada casir iyo muxuu ahaa ugu tukada ilaahay subxaana wa tacala wuxuu u diyaariyaa muxuu ahaa jannada gudaheeda martiqaaduu u diyaariyaa martiqaadka isaga waxaa la diyaariya mar ka laha waa la diyaarini mar muxuu aha caraabana waa la diyaarini weyaan rawaaxa waa asayru qabla azawaal qofka inuu socdo intay qoraxda ay leexanin oo ynan bartamaha samada ka leexanin ayaa la yidhahdaa rawaax waxaa weeyaan quduwiga cafwan quduwiga kaas ayaa la yidhahdaa weyaan quduwiga iyo ka laha kaas weeyaan rawaaxana waxaa weeyaan min azawaal ila alghuruub qoraxda markay ka zuusha bartamaha samada oo duhurkii la gaara ilaa qoraxda ka dhacda ayaa rawaaxa la yihahda weeyaan xadiidkan fawaa'id badan baa ku jirta faa'iidada ugu muhiimsan waxaa weeyaan qofka isaga ah inuu ahla janno yahay martiqaadka waxaa loo diyaarinayaa qofka intee loogu diyaarinayaa waxaa loogu diyaarinayaa daakhil janna kadalika salaad kasta qofka u aada masaajidda martiaadku isdul fulaya taraakum martiqaadyada marka allah subxana wa tacala aad bay u badanayaan qofka oo lagu martiqaadi doono maalinta qiyaamo xadiidka munaasaba wuxuu leeyahay qof maanta hadduu soo booqdo gurigaaga uu ku yidhah waan kuusoo socda ama uuba yimaadoba inta badan maxaa la sameeyaa waa in la martiqaado masaajidana maxay yihiin waa allah subxaana wa tacaala wa calayhi marka qofkii buyuudda allah imaado in la martiqaado ayuu allah subxana wa tacala abaalgudu siiyey bini aadamka yaa guryahooda marka la yimaado dadka martiqaado famaa baaluka biarxam araaximiin warabbi alcaalamiin alla iyo muxuu ahaa ka warrama raxmadiisa ad taqaanaan insiday tahay marka mar kasta ood qofka kalaha amaba caraabo u masjid alla u caraabo ama u kalaha ilahay subxana wataala wuxuu diyaray martiqaadkaas weeyaan waa wax aad weyn xaqiiqatan muttafaqun caleyh xadiidka kun iyo afari kontonaad wacanhu abu hurayre waxaa lagu radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigeena sala allahu aley waslem qaala nabigeena wuxuu yidhi man tatahara qofku weyse qaato fii beytihi gurigiis ku weyse qaata uma intaa kadibna madaa aado ilaa beytin guri oo min buyuut illahi guryaha alla ka mid ah liyaqdiya inuu guta ood la imaado fariidatan farad oo min faraa'id illaahi faraaisha alla ka mid a waa shanta salaadoode kaanat waxay ahaataa khuuwaatuhu tallaabayaalkiisa ixdaahaa midood taxutu mid riddo oo daadiso khai'atan gaf daadisa weyan oo riddo weyn taxutu gaf wlukhraa tan kalena tarfac waxay kor u qaada darajatan daraja rawahu muslim tan kale waxaa weyaan qofkii markuu weyse qaato ood guryaha allah subxana wa tacaala u tallaabo qaado si uu guto farad faraaisha alla ka mid ah labada tallaabo midna daraja ay u biirinaysa ay u kordhinaysaa midna dembi ay ka daadanaysaa weyaan midna dembi ayay ka daadini midna daraja ay kor ugu qaadaysaa waa bashaaro aad weyn iyo nicmo aad oo min alansaar ree ansaar ka mid ah wuxuu ahaa laa aclamu aanan ogayn axadan qof abcada ka fogaan badan min almasjidi masjidka minhu xaggiisa wa kaanat waxay ahayd laa tukhti'uhu midayna gafin salaatun salaad weeyaan faqiila la waxaa loo yidhi low ishtarayt haddii aad gadan lahayd ximaaran dameer litarkabahu inaad muxuu ah fuusha ood raacda fi dalmaa'i wakhtiyada mugdiga ah iyo wa raranka u qaala wuxuu yidhi maa yasurunii ima farax gelinayso ana manzilii gurigayga ilaa janbi lmasjidi masaajidka dhinaciisa inuu yahay inii aniga uriidu waxaan doonayaa an yuktaba in liiqula lii aniga mamshaya socodkayga ila lmasjidi masjidka aan u socdo weeyaan wa rujuucii laabashadayda aan soo laabto oon masjidka soo laabto idaa rajactu markaan usoo laabta ilaa ahli reerkayga iyo gurigayga weyaan faqaala rasu rasuulka wuxuu yidhi sala allahu aley waslem qad jamaca allah laka adiga daalika arrinka aad sheegatay kullahu dhammaantiis ilahay ku kulmiye weyaan rawa muslim saxaabada nin ka mid ah ayaa wuxuu degnaan jiray xaafadaha kore magaalada madiina waxaa weeyaan inta madiina la dhihi jiray waxay ku koobaan culimmada inta hadda masjidka nabiga cala slat slam uu ku fadhiya derbigiis intaas kama weynen magaalada madiina xaafadaha kale cawaaliyaa la jiray qaar cawaali qaar reer bani salima qaar muxuu ahaa bani camr bn cawf bani salim bin cawf xaafado korkore ayay iska ahaayeen weyaan sida dika iyo mxuu ahay kajado iyo meelahaas la xaafado kor iska ahaayeen magaalada madiinaba intaas ahayd yarib inta leh jir intaas ahayd marka ninkan marka meel wuxuu degnaan jiray aad u fog oo xaafadaha kor kore ayaa degnaan jiray qof ka fogna lama arkaba hal salaadna ma gafays ninka waxaa lagu yidhi marka warniyahu ma dameer iibsatid oo wakhtiyadaad mugdiga uu jira oo gododka iyo bahallaha iyo muxuu abeesooyinka iyo aad ka fuusho dameerka oo haddii wax uu la qaniina dameerka la qaniina adiga aad badbaado gododka aad ku dhicin wakhtiyada kulaylaha iyo raranka uu jirana ramadaanka waa wakhtiga bacaadka u kullaado qoraxda intay qabato uu bacaad kullaado waa raran marka markuu rarankaa jiro aad kadibna aad fuushid sifa kulaylkaasaad ugu badbaadid ila mararka qaar kabalaan lahaanaya ama kabihiiaba laga yaba inay kulaylka u kara weyaan kabihii kullaanayaan hadda xilliyadan la joogo kale madiine iyo meelaha la midka ah maka iyo eh, qofka inuu socdaa ku adkaanayso xilliga sayfka ah oo agaaga xagaabaxa taqriiban ay soomaalida qaar yihahdaan eh, ayaa la joogaa marka aad iyo aad bay u kulushay wakhtiyadaasoo kale aad fuushid markaasaa ninka wuxuu yidhi saxaabiga radia allahu tacala anhu arda ma jecliyuu yidhi in gurigayga uu masjid ku dhegan yahay maxaa yeele aniga waxaan xisaabsanayaa oon accounti ku riidanayaa socodkaygaas in lii qoraan raba markaan masjidka u socda iyo markaan reerkayga usoo laabtaba in lii qora ayaan rabaa weeyaan nabiga calayhi sala slam arrintii ayaa gaartay markaasaa nabigeen wuxuu yidhi sala allah alay slam ilaahay subxana wa tacaala wanaaggaad aad sheegatay iyo xasanaadkan aad sheegatay ood bangiga dhiganaysa aakharo ilaahay subxana wa tacala wuu ku kulmiyey dhammaanteed weeyaan marka socodka dheeroo meesha fog laga soo lugeeya meesha fog in laga soo lugeeya xasanaadkaas iyo wanaagaas ayaa ku jira weeyaan laakiin waa qofka aanan salaadda ayna gafaynin laakiin qofka salaadda ay gafayso inuu masaajid usoo dhawaado ayaa haboon weyaan maxaa yeele haddii intaad meel fog degto kadibna dhiiqadii iyo tuugadii iyo mugdigii iyo wixii la ahaa iyo cabsidii baqitaanki in sharciga dadka qaar la weydiiyo ay ka baqayaan salaaddii ay ka manciso ama dhibaato la kulma kadibna uu ka go'o salaadiiba waxaa u dhaanta inuu meel masjid u dhow uu qofka u dego kadibna aqala shay xataa ayaanba xasanaadkan tirada badan uusan helin laakiin jamaacadii ayna dhaafin taas ayaa ku haboon weyaan kun iyo lixi kontonaad wa can jaabirin radi allahu tacala anhu qaala wuxuu yidhi jaabir khalat ilbiqaacu boosaskii ayaa faaruq noqdeen oo xowla almasjidi masjidka agagaarkiisa ahaa khalat waxaa faaruq noqdeen oo bannaanaadeen albiqaacu boosaska ayaa bannaanaadeen i gobolladii oo xowla almasjidi masjidka nabigeenna calayhi salatu slam ku hareeraysnay ayaa faaruq noqday waa laga gurguuray fa araada waxay dooneen an yantaqiluu inay soo guuraan oo oy u soo guuraan qurba almasjidi masjidka agagaarkiisa meelihii bannaan inay soo degaan ayay dooneen weyaan fa balaqa waxaa gaara dalika arrinka asagao mxuu ay ku tashteen ama ay damceen annabiya nabigu gaaray sal allah alay slam faqaala nabigan wuxuu yidhi lahum ayaga balaqanii waxay soo gaaray annakum adinka reer bani salimow turiiduuna inaad doonaysaan an tantaqiluu inaad usoo wareegtaan usoo guurtaan qurba almasjidi masjidka agagaarkiisa ee ma jirta qaalu waxay idhaheen nacam ha yaa rasuullahiow qad aradnaa dalik arrintayda waan doonnay waannu ku tashannay weeyaan fa qaala nabigan wuxuu yidhi alayh slat slam banii salima ree banii salimow diyaarakum waa iqra waxaad laasimtaan guryahiinna iyo xaafaddiinna laazima tuktab ha la qoro oo yaa qori allah subxana wa tacala iyo malaa'igta uu soo diray can ariiqi almalaa'ika tuktab ha la qore aahaarukum raadkiinna ha la qoro weeyaan diyaarakum guryihiina laazima iyo xaafadiina jooga oo deganaada tuktab ha la qora aaarukum raadadkiinna fa waxay yidhahdeen maa yasurunaa nama farax gelinayso anna annaga kunna inaan ahaano taxawalna kuu soo wareegay rawaahu muslim warawa albukhaariyu bukhaarina u wariyey macnaahu min riwaayati anasin ayuu ka wariyey xadiidkan maadaama jaabir uu wariyey bukhaarina mxu riwaayat anas ayuu macnihiisa wariyey bani salima waxay degnaan jireen masjidka maanta loo yaqaano masjid qiblatayn ay degnaan jireen meeshaas saldhigoodu ahaa markii loo fiiriyana magaalada mxuu ah, meesha ayada ilaa masjidka nabiga alayi slat slam ugu yaraan afar kilomitr ku dhowaad ayaa u dhexaysa marka dadkaas xaafadaha kula degan magaaladan madiine waxay u ahaayeen dhufays iyo ilaalay u ahaayeen ilan kor degan yihin cadowga magaalada soo weerara waxyaabahan hadda raardarada iyo ciidamada banaanada wareega iyo xuduudan iyo waxaan ma jiri jirin marka qolyahaas banaanaha degan xoolo jirtooda iyo beeraleydooda iyo ayaga laftooda degan iyo ciddii madiina usoo socoto waa inay um, dad ayaga ka mid ina arkaan ay u badanta haddii marka lasoo faaruqiyo dadka dhan soo wada faaruqiyaan oy magaalada madiina uun gudihii yatrib meesha lejir iskugu yimaado waxaa dhacaysa marka in magaalada madiina ay meel iska makshuufa cadowga isagoo dhex tagan la arki kara ay noqoto ayaa khatar sida awgeed nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuu diiday wixii arrinta iyada ah ha yeelina in nabiga kumuusan inkarin alai slat slam inay damcaan oy doonaan inay soo degaan masjidka agagaarkiisa laakiin wuxuu u diiday limaslaxa in xifdiga magaaladii ayuu u diiday laakiin guriga ka fog qofka mxuu ahaa masjidka degan iyo qofka masjidka mxuu ahaa guriga ku dhow degan culimada waxay leeyihiin waxaa fadli badan inuu qofku usoo dhawaado masaajidda maxaa nafta waa iska miskiin shayaanna wuu la xiriiraa cilal badan iyo cilooyin badan ayuu qofka hordhigayaa marka qof iimaankiisu adagim qofka masjidka aadka ugu fog waxaa laga yaaba inu yidhah kama gaaraysa horta alla qimay salaad horta al bixi kan kale weeyaan waxyaaba badan uu sheekeeya lakiin marka masjidka uu ku dhegan yahay qofka ama aad degan yahay sabanka amaba eydka amaba uu degan yahay sigiska ama fiveka oo kale uu degan yahay qofkii cilad badan ma lahan wax badan cudur ah cudurdaar badan ma lahan weeyaan marka nabigeena calai slat slam wuxuu ku inkiray u diiday un in ay soo banneeyaan meeshii ee kuma uusan inkirin masaajidka inay usoo dhowaadaan weeyaan marka bani slm halkaasay degnaan jireen radia allahu tacala ardaahum waxaana ka mid ahaa ninka aad taqaaneen jabal radia allahu tacala canhu naam rawahu muslim xadiidka imam muslim ee wari warawa lbuhari macnahu min riwayat anasin xadiidka kun iyo toddoba-iyo wa can abi muusa alashcari waxaa la weri cbdullahi bni qays weeyaane alashcariyi qaala wuxuu yidhi qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sal allah ly slam ina acdama annaasi dadka dadka ina acdama annaasi dadka kuwa ugu weyn ajran xagga ajarka ugu weynaanta badan fi salaati salaada abcaduhum kan ugu fogaanta badan weeyaan ilayha iyada mamshan xagga socodka faabcaduhum iyo kan ka sii fog waladii qofka yantadiru suga asalaata salaada xataa yusaliiha ilaa uu ka tukada maca alimaam imaamku la tukada ayaa acdamu ka weyn badan ajran xagga ajarka min aladii qofka yusalii salaada tukada uma intaa kadibna yanaamu iska saaxda muttafaqun calayh nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu cadaynaya dadka salaadda haddii ay wada tukadaan laba qofaa salaaddii masjidka wada tukatay qofkii marka masjidka meel ar ugu imaaday oo soo lugeeyey iyo qofka muxuu ahay masjidka eh, ku tukaday laakiin xaafadiis masjidka ay muxuu ahay ku dhowdahay qofka ajarka weyn inuu yahay qofka meel fog kaga imaaday weliba waxaa kasi kullama mar kasta uu qofka uu sii fogaado ood u soo masjidkood masjidka yimaado oona salaadiina la tukada dadkii kale caadiga caadigaha u dhowaa wuu ka fadli badan yahay weyaan taas marka masalada waxaa weyaan in qofka haddii aad meel fog dego ood masjid kale ka gaari kara iimaankiis uu xoogan yahay shaki ma lahan socodkaas oo fadli badan laakiin inta badan nufuusta nufuusta inta badan dacfi iyo raadin ayay ku mashaqaysan tahay ina alnafsa la ammaaratun bisuu waxyaabaha xunxun ay ka tahay tahaluf can aljamaca inay nafta ay farta waa wax caado iyo dhaqan ay u leedahay weeyaan masalada labaadoo nabigeena ala sl sl de wuxuu sheegay qofka salaada suga ilaa uu imaamka la tukada ayaa ka fadli badan qofka intuu tukada iska taga waxaa dhici jirta mararka qaar nabigeena ala sla slam masjidkiisa inuu salaada ka daha salaada cishoo kale khaasatan ilaa ay caruurtii iyo dumarkii iyo dad badan ay ka saadaan ay ka horiyaan markaasoo kale oo salaad saas u dahda dadka qaar laga iska tukadaan iska tagaan dadna ay sugaan nabigeena calayi slat slaam marka dadka ayaga oo sugaa imaamka ilaa ay la jamaacada ayaa ka fadli badan ayuu nabiga leh alayhi slat waana imaan doontaa salaadaha jamaacada lagu tukada iyo kuwa fadliga ay kala leeyihiin muttafaqun calayh xadiidka kun iyo siddeed iyo kontonaad wacan buraydata radia allahu anhu can inabi nabig wuxuu ka wariy sal alla slm qala nabigeena wuxuu yidhi bashiruu u bishaareeya almashaa'iina kuwa socodka badan fi ulami mugdiyada ila almasaajidi masaajida u socod badiyo binuuri nuur ugu bishaareeya attaami ee dhammaasho tiran yowma alqiyaamati maalinta qiyaama rawaahu abu daawuud atirmidi waana xadiid saxiixa weeyaan marka dadka masaajidda habeenka habeenada mugdiyada u socodka badan nabigeen wuxuu ugu bishaaray calayhi salatu wasalaam nuur dhammaasho tiran oo aad muxua badan maalinta qiyama inuu rabbigeen siinaduna subxaanahu wa tacaala xadiidka kun iyo sagaaliyo waan abi hurayrata radi allahu tacala anhu ana rasula rasulka sal l slm qal nabigeena wuxuu yidhi adullukum mi idin tusiyaa calaa shay mi idin tusiyaa oo yamxu allahu ku dhaafa bihi isaga alkhataayaa gafafka oo yarfacu ku kor yeela bihi isaga addarajaat darajooyin kor looga qaado weeyaan qaaluu waxay yidheen balaa haa yaa rasuulallaahiyow marka nacamta way kasii xeeldheertah nacamta waa kasii xeel dheertahay weeyaan qaala nabigeena wuxuu yidhi isbaaqu lwuduu'i weysada oo la wanaajiye cala almakaarihi wakhtiyada la koohsana oo la dhibsana weeyaan iyo wa karatu lkhutaa tallaabada oo la badiya ila almasaajidi masaajida loo socda iyo waintidaari salaati salaada oo lagu soga waintidaaru salaati salaada oo la sugo bacda salaat salaad kale kadib lagu suga fadalikum kiinaas arribaatu waa jihaad weeyaan fadalikum arribaa rawahu muslim xadiidka waa xadidka noo soo hormaray weyaan xadiidka kun iyo lixdanaad wacan abi saciidin khudri radi allahu tacala an nebi wuxuu ka wari sal sl qal nabigan wuxuu yidhi idaa ra'aytum arajula qofka haddii aad aragtaan yactaadu isagoo ka caada yeesho almasaajida masaajida fashhaduu lahu waxaad u markhaati kacdaan biliimaani iimaan ugu markhaati kaca weeyaan qaala allahu tacala wuxuu yidhi inamaa yacmur inamaa uni yacmur waxaa camira masaajid allahi masaajida alle man akhyaar ayaa camirta weyaan ama camiro akhyaar aamana rumeeye billahi alla weyne walyowm alaakhiri maalinta aakhira weyaan qofka marka waa dadka ilaahay rumey subxaanahu wa tacaala iyo maalinta aakhira weeyaan xadiidka marka rawaahu atirmidi wa qaala xadiidun xasan laakiin xadiidka sanad ahaan waa u daciif sanad ahaan waa u daciif laakiin macno ahaan waa macno sawaab saxiixa weeyaan ilahay muxuu leh subxaana wa tacaala inamaa yacmuru masaajid allah man aamana biاllahi waاlyowmi اlآakhir وأqاama الصلاة وآتى الزكاة وlam ykhشha إla الlah facasaa ulaaika an yakuunuu min almuhtadiin marka aayaddaas ayaa xadiidkan u markaati kacaysa macnihiis marka waa macno sawaaba oo saliima weyan qofka inuu masjidka safkaro ku jira ood halkan fadhiyo ood meel kale muxuu ahaa aan laga wayn masjidka maxaa ku bixini ma dhaqaal lagu siini waa maya ma mansibu ku heli madaxnimo waa maya marka wax halkan usoo jiiday ood meeshaan u fadhiyo ood u gambinaynin waa iimaan shaki ma lahan weyan inamaa yacmuru masaajid allah man aamana biاllahi walyowm اlaakhir tacmiirkaas marka tacmiirka lagu tukada ayaa asaas u ah dhismihiisaa ka mid a dhaqaalihiisaa ka mid a nadaafadiisaa ka mid a amnigiisa la dhowraa ka mid a fawdado laga ilaaliyaa ka mid a dadka dhibaatayna oo laga qabtaa ka mid a wamaa ilaa dalika marka masjidka ilaalintiisa iyo tacmiirkiisa jawaanib badan ayuu soo geli weeyaan baabu fadli intidaari salaat salaadda oo la suga fadliga abi hurayrata radi allahu tacala canhu ardaahu ana rasuula rasulka ale sal allahu aleh waslem qaala nabigan wuxuu yidhi laa yazaalu kama zuula axadukum midkiin fii salaatin inuu salaad ku sugan yahay maadaamat isalaat salaad intii ay tahay taxbisuhu mid xabista weeyaan oy salaada celinaysa laa yamnacuhu kama reeba an yanqaliba inuu u laabto ilaa ahlihi reerkiisa iyo gurigiisa ila asalaatu salaad ma in wax kaloo reeba lama arka weyn muttafaqun calay qofka marba haddii aad masjidka aad imaado ood masjidka ay ku xabisayso qof salaad ku sugan la ajir weeyaan wax kaloo ilamreeba lama ark masjidkaa timid labaatanka daqiiqa soddonka daqiiqa saacaddii intii aad fadhida ood salaadda sugaysa maxaa kaloo ku haya ma qoryaa lagugu haya maxbuusaa taba maya salaadaasaa ku celinaysa maadaama ay ku celinaysa ajirka salaadda saasuu kugu soconaya malaigtu qori weeyaan saasuu nabigeenna cday alayh salat slaam ajarkii ayaa loo shubayaa fadliga ilahi waasic ay weeyaan xadiidka kun iyo laba iyo lixdanaad wacanhu waxaa laga wariyay abu hurayra radi allahu tacala anhu an rasul rasulka sl slam qala nabigan wuxuu yidhi almalaaikatu tusalii way u ducaysaa oo naxariis alla u weydiisaa calaa axadikum midkiin tusallida markii allah salaat min allah wasalaat min almalaa'ika wasalaat min almu'miniin waa kala duwan yihiin weeyaan markii salaat ay tahay min allahi caza wajal macnaheeda wuxuu yahay alraxmatu ina allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna cala اnabiy yusaluuna cala اnabiy maxay macnaheeda ya in allaha malaaikatu marka ilaah subana watacaala manihiis unaariisanaya malaaigtana waa u ducoynaya wayaan iyo muminiinta naam waayahay almalaaikatu malaa tusalli mxuuaha way u ducoynaysaa calaa axadikum midkiin maadaama intuu ku sugan yahay fii musallahu meeshuu ku tukaday alladii kaasuu sallaa fiihi uu maa lam yuxdi intuusan xadad ka imaanin xadadka muxuu yahay weyse jabwa qofka dabayl inay ka soo baxda ayaa xadad la yihahda weyaan xadadka marka eh, asmaa badan buu leey lakiin magac ugu un mxuu ahaa ugu wanaagsan ugu asturka badan waxaa weyaan wax soo dirsay ilahay wax kaga soo dirsan weyaan oo dabayl wax noocaas ay ka soo bixin taquulu waxay leedahay marka allaahuma allah ikfir lahu u dhaaf allaahuma allah irxamu naxariis rawahu lbukhaari bilmunaasaba nabigeena wuxuu ka cabiray maa lam yuxdi abu hurayre ayaa fasiray nabiga muusan sheegin duraaun aw fusaaun saas buu ku sheegay markii loo baahday ad weliba sheegay oo la weydiiyey waxaad garanaysaan marka cimaaraadkan beryahan yutobiyada la soo geliyo oo runtii aad u liidan gabdha soomaaliyeed oo asal inay xishoodaan ay iyo wiilal soomaaliyeed oo inay xishoodan ay tahay bal dad isku sheega inay culimo iyo dad akhyaar yihiin ayaa waxyaabaha qaar afka in lagu murtaxa aan habbooneen ayaa la soo fadhiistaan yutobiyada ceeb ay ceeb ka dambaynin weyaan aad baad ula yaabaysan kolley inaad aragteen waa laga yaabaa tusaale ahaan qaar waxay leeyihiin caafimaadka dadka ayaan ka shaqaynaa oo tusaale ahaan ragga waxyaabaha ragnimadooda xoojiya dumarka waxa dumarnimada xoojiya wa cishrada zawjka wanaajiye ayaan ka sheekaynaya leyihin cunna ay ka sheekaynayaan markaasaa ah waxay ka hadlayaan bedelka ay dhihi ragnimada wix xoojin lahaa ayaa afkii oo murtaxan ay toosu saarayaan waa qof dumar oo waxaas ku hadlay iska warrama oo cibaaradii sidii ay ahayd saa u saaraysa nin sheekhnimo sheegana ama culimanimo sheegana oo wixii saas waxyaabahaas waxyaabahaas soo kordhay oo hadda aadka u liidan oo loo baahan yahay in laga hortaga oo yuutubyada iyo waxyaabahan mxuu ahay social mediaha ku batay waxaan la yaabayba gabdha oo weliba qaarkood waxbay wacdinayaan waxbay wacdini oo waxaa iska dhiga qof nasiixa iyo ummaddii inay mxuu ahaa mararka qaar waad la yaabi waxaan afkay ku martuxi wax qariib sooma nabigeenna calayh salat slam waad arkaysaan maa lam yuxdi ayuu leeyahay maa lam yuxdi gabadhii fiiriya umu sulaym soo ma ahayn ina allaha laa yastaxii min alxaq fahal cala almar'ati guslun idaa ra'at maa yara arajul bal fiiriyi waxay tihi haddii weliba waxay ka hormaraysa ilaahay xaq kama xishoodo ayadoo saasa waxay leedahay nabi allow ka waran gabadha qabays ma laga rabaa haddii ay aragto wuxuu ninka arko wax kale ma ay sheegin xitaa ruyo ma ay sheegin oo habeennimo ma ay sheegin walaa wax soo baxa ma ay sheegin walaa ay sheegin bal arka saas marka wahaakadaa nusuusta noocaas waa wax aan la koobi karin baynamaa haddana ay noo soo baxeen macnaheeda waxay tahay xishoodkaa la siibaya alxayaau min aliimaan marka gabdhihin ayuu toobiyada soo fadhiisa weliba dee wararka qaar waxaa afka looga muxuu aha siidayna mataqaanaa in layk badan la helo oo muxuu ahaa la sheergaray oo la laygaray oo qaar dhaqaalay ka sameeyaan dhaqaalay ka business ahaan marka waxyaabahaas oo kale runtii waxyaabaha u baahan in lagu baraarujiyo dadka oo waxaa weyaan cibaaraadka dadka in xishoodka dadka la bara oo qofka wixii laga xishooda xataa uu sameeyo hordhac wanaagsan kadibna aad cibaarada ugu dhow oo laakiin wixiina aan saas u dul fuulaynin uu qofku u taabsiiyo u fiirsada nusuusta shareecada xataa haayidka waa noo iman doontaa innaga qofka in uu kaadi tago ama uu saxaro tago hadda saxaro oo kale magac wuxuu leeyahay murtaxan soomaalida kuma dhawaaqaan inta badan nusuusta kitaabkana waxay leedahay haayid aidka muxuu yahay wixii khaarijka ay soo baxay maaha aidka waxa waa meeshii ay wax ku imaanayeen meel duura ah, meel ja ah meel ood ah meel noocaas weyaan waxa weyaan aw laamastum u fiirsada dumarkii marki laga hadlay lamsiga haddii lagu fasiro jimaaca iyo mxuu ahaa labada qof inay isu galmoodaan haddii mxuu aha lagu fasiro u fiirsada galitaanka lama sheegin waxaa la sheegay mataqaanaa waxaa la sheegay lamsi taabasho laamastumaa laga cabiray marka nusuusta kitaabka iyo sunnada wax murtaxan oon xeshood lahayn indhahaada masaarista weyaan abadan haddii daruuro loo baahdana waxaa weyaan u fiirsada gabadhii nabigeena calayhi salaat salaam u timid oo weydiisay gabadha si u qabaysanayso markaasaa nabiga wuxuu yidhi khudii firsatan mumasaka waxaa weyaan firsad ama gobol yaroo muxuu ah, maro yara qaado oo miski iyo caraf la carfoonay fatatahari biha ku ahaaro aado saasuu nabig ala sl slam markaas waxay tihi kayfa taahar seen ugu ahaaro qaataa subxaana allahi taahari markaasuu nabiga wejigiisi intuu marada uu xag u jeestay ka xeshooday balarka markaas caaisha waxay leedahay gabadh waan jiiday markaasaa nabigu wuxuu rabayaan gooni ahaan aan ugu sheegay saasay ahayd laakiin maanta in wixii la soo murtaxa oo waxyaabo qaar oo hariib ah oon lala yaabo ragnimada waxaasaa xoojiyo oo weliba dee carabka wixii lagu dhufta oo gabarhnimada iyo muxuu aha dadnimada waxyaabahaas waxyaabaha hariibka waa ah, ikhwat ilkiraam marka arrimaha iyaga waa in aad iyo aad runtii xoog loo saaro oo dadka ayaga ah ilan baailka haddii aad faafo oo cid ka hadasha aanan la helin wuu sii faafaya laakiin baailka bal naqdifu bilxaqi cala albaili fayadmaquhu intaasoo baaila marka waxaa weeyaan kelimo yar iyo laba erayood qortay oo tadkiir ah oo inta hadda aan sheegayn in kasii yarba ayaa laga yaabaa inay waxaas dhan baabi'iso laakiin haddii baailka uun laga aamuso oo nin walba in kaaray kugu dhacday bala hadda maanta qofaad sugaysmalaa difaaca diinta intuu ku jira telefonkaad ku wadataa wixii khayr ah horba taqaano iyo xumaan oo qofka alla imaana khayrkana sheeg xumaantana raddi kan ku raddi si laakiin usluub wanaagsan cay aan lahayn wamaa ilaa dalika oo baab kale taas marka ayib rawahu lbuhari xadidka imaam bukhaari ayaa wariyey xadiidka kun iyo saddex iyo lixdanaad wacan anasin radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka ale sal slm ahara wuxuu dibdhigay leylatan habeen salaata alcishaai salaada cisha ayuu dibdhigay ilaa shatri leyli habeenka nuskiisa ilaa laga gaaro uma intaa kadibna aqbala calaynaa wuuna soo qaabilay wuu imaaday weyaan biwajhi wejigiisu muxuu inala soo qaabilay uma cafwan eh, ahara ana rasul rasulka ale sl slm ahara wuxuu dibdhigay leylatan habeen salaat alcishaai salaada cisha ilaa shari leyl habeenka bartamiis ilaa laga gaaro nuskiisa uma intaa kadib markuu salaada dukaday kadib aqbala calayna biwajhihi wejigiisa ayuu mla soo aaday waana soo jeestay bacdama salla markuu nabiga tukaday calayi sala slam kadib faqaala nabigan wuxuu yidhi sala allahu alay ali wasalam salla annaasu dadka way tukadeen waraqaduu wayna saaxdeen oy hurdeen walam tasaaluu adinkana kama adan mund intadartumuuha markii aad sugteen laga soo bilaabo rawaahu lbukhaariy imaam bukhari xadiidkaa wariyey markii bartamaha habeenka la gaaro oo nisfileylka la gaaray masaajidkii dad yaraa ku soo haray in badanoo ka mid way iska tageen intay tukadeen wayna saaxdeen nabigu waa imaaday kadibna salaaduu ka bixiyey marka nabigan wuxuu yidhi sal slm dadkii way tukadeen wayna iska saaxdeen adinkana salaadda maad ku jirta u nabig salaatu wasalaam marka intaa yaroo salaadda aan sugayno u xisaabsada inaad salaad ku jirta fadligaasuu rabbigeen bixina subxaana wa tacaala baabu fadli salaati ljamacati salaadda jamacada fadligeeda ay leedahay u baab yahay xadiidka afar iyo lixdanaad can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasula rasulka sal slm qaala nabigeen wuxuu yidhi salaatu ljamacati salaadda jamaacada afdalu ayada ayaa ka badan min salaati alfaddi qofka keligiisa salaadiisa bisabcin waishriina darajatan toddoba iyo labaatan daraja ama labaatan iyo toddoba daraja ay ka fadli badan tahay muttafaqun calayh marka qofka markuu keligiis tukada iyo markuu qofka jamaca tukada markuu jamaca tukada labaatan iyo toddoba daraja ayaa loo qori qofka markuu muxuu ahaa uu ka fadli badan yahy cafwan labaatan ay noqonaysa markaa sooma qofka markuu keligii tukadana halbaa loo qori marka labaatan iyo todoba daraj ay ka dheeraysaa weyaan labaatan ka dheeraysaa weyaan waxaa noo imaan doonta labaatan iyo labaatan iyo waxaa noqon kartaa in nabigeena marka loo waxyooday labaatan iyo inay ka dheertay kadibna labadan kale loogu kordhiyey amaba in labaatan iyo la sheego waxaa weeye inay laba kale ku darsanto waxba ishkaal ma lahan haddii aad tidhaahdo hebelo waxaan ku siinayaa labaatan iyo shan sooma dhigi karti labaatan iyo todoba maxaa dhibaata hebel waxaan ku siinaya kun shilin kadibna kun iyo boqol siis ma wax dhibaata ku sugan waa maya saasoo kale laytahayna waa laga yaabaa ay culimada leeyihin raximahum llah raxmatan waasica kun iyo han iyo lixdanaad can abi hurayrata radi allahu anhu qal abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yihi sal allah alay salaatu rajuli qofka salaadiisa rajulkan meeshaan nin bas ma nin baa la cabiray laakiin qofka weeyaan maqsuudka waa qof salaatu rajuli ninka ragga ah salaadiisa maqsuudkana waxaa weyaan qofka weeyaane oo fii jamaacatin tudacafu waa la lalaabaya calaa salaatihi salaadiisa oo fii beytihi gurigiisu wa tukada iyo fii suuqihi suuqiisu ku tukada amsan waishriina dicfan han iyo labaatan lalaab masjid lagu tukaday oo jamaacada lagu tukaday ayaa waxaa lalaabaya han iyo labaatan jeer wadalika maxaa yeelay annahu idaa tawada'a markuu qofku weyse qaato fa axsana wudua weysada u wanaajiya uma intaa kadib kharaja uu ila almasjidi masjidka laa yukhrijuhu usan bixinaynin ilaa salaad salaad mooyane lam yaxu ma tallaaba qaado khuwatan tallaaba ilaa lahu biha daraja ilaa ruficat waa looga lahu isaga biha ayada sababteeda tallaabadaas darajatun daraja wa xutat waa lagaga ridaa canhu isaga xaggiisa biha tallaabadaas sababteeda khai'atun gaf weeyaan faidaa sallaa hadduu tukada lam tazal ilmalaa'ikatu malaa'igta kama zuusha tusalii calay inay u ducayso weyaan dushii korkiisa tusalii caleyh maadaama intuu ku sugan yahay fii maa lam yuxdi intuusan weyse burinin oo dabayl ayna ka soo bixin weeyaan taquul waxay leedahay allaahuma allahyow salli calayh ilaahyow u naxariiso allaahuma arxamhu allahyow u raxmo walaa yazaalu kama zuula fii salaatin salaad man tadara salaata qof salaad inuu intuu sugaa mutafaqun caleyh wahada lafd lbuhaari axaadiistaa marka macaanideeda waa isku dhadhowdahay inkastoo laga yaabo siyaaqaadka inay kala duwan yihiin xadiidka kun iyo lix iyo lixdanaad anhu waxaa laga wari abu hurayra radi allahu tacala anhu qala wuxu yhi abu hurayra ata nabiya nabiga waxaa u yimid rajulu ninbaa u yimid acma indhoolaa faqaala wuxuu ya rasul lahyow laysa lii iima sugna qaa'idun qof i hogaamiya oo yaquudun i hogaamiya ila lmasjidi masjidka fasa'ala rasulah rasulka al wuxuu weydiistay fasa'ala wuxuu weydiiyey rasuula allah rasulka al sal slm an yurakhisa lahu inuu u rusqeeya oo fa yusallii uu ku tukada fii beytihi gurigiisa inuu ku tukada oo ruqso la siiyo weyaan lahu nabigu u ruqsay wuxuu yidhi ku tuka falamaa wallaa markuu jeestay qofkii oo sii tallaabo qaaday dacahu uu yeehay faqaala lahu wuxuu yidhi hal tasmacu nnidaa aadaanka ma maqlaysaa aadaanka ma maqashaa bisalaad salaada loo aadima qala wuxuu yidhi nacmaa qala wuxuu yidhi faajib ajiib marka marba haddii aad aadaanka maqlayso ajiib weeyaan marka qof indhool ah oo qofka xayaan lahayn haddii la yidhi imow qofkii caafimaadka qaba oo caadiga bal ka warrama ilahi waxaan wa tacala inuu naga dhigo dadka aadaanka ajiibo salawaadkana u yasiray subxana wa tacaala rawahu muslim xadiidka kun iyo toddoba iyo lixdanaad an cabdilaahi waxaa laga wariyey ibnu qays almacruuf bibni ummi maktuum wa qiila waxaa la yidhi camr ibnu qays almacruuf bibni ummi maktuum almuadin muadinka nabigeena sal allah alay slam annahu ninkaas cabdilaahi ibnu qays ama camar ibnu qays qaala wuxuu yidhi yaa rasuul lahyow ina almadiinata madiina magaalada madiina kaiirat alhawaami cayayaankeeda aad buu u badan yahay cayayaanka ama ha noqdo kuwa yaryar amaba abeesooyinka iyo suuxaanyada iyo bahallahaas noocaasa oo halaqa iyo wix la midka ah ha noqdayna weeyaan kaiiratu aad u badan yahay iyo wasibaaci dugaaggeedana badan yahay ile meel iska ahayd oo beero iska ah hoosaasa ah. duugaageedana badan yahay faqaala wuxuu yidhi rasul rasulka al sal l slm tasmacu xaya cala asalaa war u kaalaya ma maqashaa xaya cala alfalaax liibaanta u kaalaya ma maqashaa faxaya halan idan soo ajiib weeyaan u imow nacam rawahu abu daawud iyo xadiidka hore biisnaadin xasan waa macnaa haya halan tacaal inta aan ahriyay in ka badan miyaa idiin soo intaa idinma qorno tamaam marka ninkaas saxaabiga cabdulaahi ibnu qays ama camr ibnu qays haddii cabdullahi ibnu qays la yihahda ya isku magac yihin ma taqaanaa ya nin saxaabiya isku magac yihiin abi musa alashcari axsanta ay isku magac yihiin ninka la yihahdo marka cabdullahi bni qays indhoolow ahaa wuxuuna ka mid ahaa mu'adiniinta nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam nabigeenna wuxuu yidhi alayh الsalatu slaam ina bna ummi maktuum yuadinu bilaylin cafwan ina bilaalan yuadinu bilaylin fakuluu washrabuu xataa yuadina bn ummi maktuum wa kaana rajula acmaa laa yuadinu xataa yuqaalu lahu abaxta abaxta nabigeena calayhi salaat slam wuxuu yidhi ninka la yidhaha bilaal ibn abi rabax muadinka nabigeena calayh slat slam waa nin addimo habeennimo ayuu addimayaa ee waxaa weeya inaad cunnada cuntaan iy ka reebin cunnada cuna oo abitaanka caba oo saxuurta weeyaan ilaa uu ka adimi ninka la yihahda cabdilaahi ibnu ummi maktuum cabdilaahina wuxuu ahaa saxaabiga leeyahay nin indhool ah aanan addimin laga yidhahda asbaxta asbaxta cabdilaahi waad waa bariisatay waagi waa baryay ilaa laga yidhaahdo nin dhaqaaqa ma ahayn weyaan marka arintaa iyada ah, waxaa laga qaadanaya culimada intaa yaro tadaakhulka ah oo habeenka iyo fajarka kala baxooda intaas yar tadaakhulkaas yar qofki inuu dadaal sameeyo waa loo baahan yahy laakiin tadaakhulkaas yar hadduu dhaca qofki isagoonan muxuuah ogeyn in ay insha allahu tacala yadur marka asbaxat asbaxat le waa mar la arkay un mogtahay baashi mar la arkay weeyaan eh, dilaacii fajarkii caddaanka la arkay weeyaan marka laakiin waxa wanaag badan qofka intaan saacada hadda lahaysta alxamdulilah oo miisaaman oo laga shaqeeyey oo wakhtigii ay dhalanaysa salaadda fajar bitaxdiid iyo markay qoraxda soo baxayso hadduu fiirsada qoraxda shuruuqa hadda tusaale ahaan rabbina gaarsiiya rabbigan subxaana wa tacaala waxay soo baxaysaa qoraxda berri laba iyo tobanka iyo qofkii raba inuu xaqiiqsado meelahan guryahan fuula kadibna laba iyo tobanka iyo toban iyo saddeed daqiiq haddii aynan saarnayn daruur iyo xawr uusan saarnayn ha la fiiriye marka waa bitaxdiid waa haddii nairobi aad kugu seedgaraysan yahay wayaan baalka marka hadda alxamdulillah taasaa la hela marka qofka inuu kasii hormara oo waqtigii salaadda ay gelaysay eh, muxuu aha toban daqiiqa iyo kasii hore aad cudnada iska dhammaysta ayaa haboon weyaan ayaa haboon marka ninkaas hataa cudur waa loo waayey cabdullahi bin ummi eh, umm maktuum wax cudur ah waa loo waayey oo waxaa la yidhi haddii aadba xaya cala asalaat xaya alfalax maqlays imaan weeyaan xadiidka kun iyo sideed iyo lixdanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala an rasul rasulka al sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yihi waladii allihii baan ku rartay nafsii naftayda biyadihi ay ku sugantay gacantiisa laqad haamamtu waxaan damcay an aamura inaan fara bixaabin qoryo in la keeno lasoo qoryuguro oo fiyuxtaab la qoryuguro weyaan oo qoryihii la keeno uma intaa kadibna aamura aan fara bisalaati salaada oo fa yuadana laha loo adimo uma aamura kadibna anfara rajula nin oo fa yauma uu u imaam noqdo annaas dadka imaam aan ka dhiga weyaan aniga aan booskaan ka baxa uma intaa kadib ukhaalifa aan dabamara ilaa rijaalin rag ayaan u dabamara weyaan oon guryahii xaggiis u laabta uma intaa kadib ukhaalifa aan u dib mara ilaa rijaalin rag oo fa uxariqa aan ku guba calayhim dushooda buyuutahum guryahooda muttafaqun calayh marka xadiidkan waad ujeedaan nabigeena calayh salaa slam wuxuu leeyahay waxaan damcay inaan qoryo in lasoo guro aan mxua aan amro lasoo gura la keeno qoryo qoryaha taban waxaa la socda kibriidki iyo wixii lagu shidi lahaa way la socdaan salaadiina aan fara in la addimo la addimo waqtigeed marka la gaaro kadibna qof salaad dad bixi markii salaada la garo muxuu allahu akbar alxamdulilah rabbi laga bilaabo kadibna aan rag la noqdo xoog leh oo wax gubi kara dadka guryaha joogo salaadda marka aan soo xaadirayn inaan guryaha ku guba ayaan damciyu nabiga leh alah salatu slam riwaayad kale waxay leeyihiin ilmaha iyo dumarka ku jiro hadday ahan waan samayn ayuu nabig ala sl slam marka salaadda jamaacada meesha ay joogta iyo waajibnimadeeda culimmada dadka qaba inay salaada jamacada waajibka tahay adilada ugu weyno daliishadantanaa ka mid weyaan muttafaqun caleyh xadiidka kun iyo sagaal iyo lixdanaad can ibn mascuudin allahu tacala canhu qala wuxu abdulahi bin mascuud man sarahu qofkii ay farax gelinayso man sarahu qofku farax gelinaayo an yalqa allaha alla inoola kulma tacaala kor ahaya qadan berri musliman isagoo muslima falyuxaafid ha ilaaliyo calaa haaulaai asalawaat salaadahan oo faradka oo kuwaana ha ilaaliya weeyaan xayu meelna ha ku ilaaliya yunaadaa loo dhawaaqa bihinna iyaga oo masaajidii ha ku ilaaliya weeyaan jamaacadii fa ina allaha alla weyne sharaca wuxuu muxuu jideeyey linabiyikum nabigiina sala allahu alay waslam sunana alhudaa hanuunka jidadkiisa ayuu ilaahay muxua ah subxana u sharciyey weyaan u jideeyey fa ina allaha alla sharaa wuxuu jideeyey linabiyikum nabigiina sunana alhudaa hanuunka jidadkiisa ayuu u jideeyey weyaan wa inahunna salaadaha oo jamaaca lagu tukada iyo meesha lagu adima lagu tukadana min sunani alhudaa hanuunka jidadkooda ay ka mid yihiin weyaan walow annakum adinka sallaytum haddii aad tukataan fii buyuutikum guryihiina kamaa yusallii siduu u tukada haada almutakhalifu kanaytu dib dhacay fii beytii gurigiisa ku dibdhacay la taraktum waxaad ka tegi lahaydeen sunata nabiyikum nabigiina muxameda sala allah aley wasalam sunnadiisaad ka tegi lahaydeen walow taraktum haddii aad ka tegi lahaydeen sunata nabiyikum nabigiina sunnadiisana la dalaltum waad baadiyoobi lahaydeen walaqad ra'aytunaa waxaan is aragnay waman yatakhalafu iyadousan ka dibdhacaynin canha salaada jamaacada ilaa munaafiqun munaafiq oo macluumu nifaaqi munaafiqnimadiisa toos loo yaqaana oo aad loo yaqaan oon qarsoonayn walaqad kaana rajulu ninka wuxuu ahaa yu'taa mid la keena yuhaada isagoo la garbogalaysan yahay oo garbaha laba qof ay ka soo galeen yuhaada isagoo la garbagaleeyey bayna arajulayni laba qof dhexdooda weeyaan labada garab ayaa laba qof ay kasoo kala galayaan weyaan xanuun dartiis xataa yuqaama ilaa laga joojiya fi safi safka laga joojiye weeyaan rawahu muslim wa fii riwaayati lahu qaala wuxuu yidhi ina rasuula rasulka sal slam callamanaa wuxuuna baray sunana alhudaa hanuunka jidadkiisa ayuuna baray wa ina min sunani alhudaa hanuunka jidadkiisa waxaa ka mid ah alsalaata ayaa ka mid ah oo fi lmasjidi masjid lagu tukada alladii kaasoo yuadanu fiihi lagu adimo weeyaan xadiidkan waa xadiid weyn nabigeena calayhi salaatu salaam eh, hadyigiisu siduu ahaa ayuu cabdullahi bn caba ibni mascuud cadaynaya wuxuu leeyahay qofkii jecel inuu berri qiyaamo inuu alla la kulmo isagoo muslima salaadahan xayi cala alfalax laleeyahay ha ku guta weeyaan maxaa yeelay nabigeenna eh, eh, rabbigeen wa tacala wuxuu ujeeday nabigiisa jidadka hanuunka laga helo salaadahan masaajida lagu tukadana waxay ka mid yihiin jidadka hanuunka ilaahay subxana wa tacala ku siiya khalqiga weeyaan marka adinka haddii aad ka tagtaan raggi ula hadlayo muxuu ahay ninka la cbdillahi bin mascuud ee wuxuu ku leeyahay haddii aad ka tegi lahaydeen salaada jamaacada ood guryihiinna ku tukan lahaydeen sida dadkan guryaha ku tukada ay sameeyaan waxaad ahaan lahaydeen dad ka tagay sunada nabigeena caleh sala slaam haddii aad sunnada nabigeena ka tegi lahaydeenna waad baadiyoobi lahaydeen marka haddii dad ay jamaacada ka tagaan oy jamaacadii isku waafaqaan inay iqaamat jumcati waljamaca oy magaalo isku waafaqaan culimmada waxay leeyihiin weliyi amriga waxaa u bannaan inuu la dagaalamo calaa iqaamatiha calaa iqaamati aljumcati waljamaca saasaa u bannaan ayuu leeyahay ay culimadii leeyihin raximahum llah raxmatan waasica markaasaa tusaale wuxuu keenayaa cajiib ah wuxuu leeyahay maalintii nabigan u noolay calayhi salaat salaam waxaan arki jirnay ayada oo qof salaada kadib dhaca uusan jirayn ilaa qof munaafiqa ah, oo weliba munaafiqnimadiisa bannaanka ay taallo oon qarsoonayn mooyane saxaabada wan wanagsana waxay ahaan jireen qofka xanuunsan in lasoo garbagalo oo la qofna garabkan uu ka gala qofna garabkan uu ka gala kadibna masaajidka la keeno oo safka la dhex saas uu ku tukada ayaa dhici jirta weeyaan marka arrintaa darteed ha lagu dadaala ayuu muxuu ah ku boorinayaa ninka la yidhaha cabdillahi bn mascuud radia allahu tacala canhu ardaa nacam xadiidka kun iyo toddobaatanaad wacan abi darda waxaa laga weri radi allahu tacala anhu ardahu qala wuxu abu darda samictu rasula rasulka allan ka maqlay sal l slm yaquul rasuulkeena ole maa min alaatin saddex qof ma jiraan oo fii qaryatin tuula joogaan walaa badwin meel baadiye ahna joogaan oo laa tuqaamu aanan la ogin fiihim dhexdooda asalaatu salaada ilaa haddii ay dhacdo qad xaqiiqa istaxwada waxaa ka qaalib noqday oo ka adkaaday calayhim dushooda ashayaan shaydaankiia ka qaalib noqday weyaan facalaykum laazima biljamacati jamaacada laazima dushiina ha ahata weyaan fainamaa yakulu fainamaa una yakulu wuxuuna adibu dhurwaaga min alhanami ariga alqaasiyatan mxua fog oo dhinacu socodka ah oo dhinac marka ah taas ayuu cunaa rawaahu abu daawuud bisnaadin xasan xadiidkan waa xadiid xasana weyaan siduu sheekha sheegay abu daawuud aleyh ramat ullah marka wuxuu boorinaya nabigeena alayh sala slam saddex qof oo tuulo joogta ama baadiye joogta inay salaada jamaaca ku ogaan haddii ay dhici weyda oy salaada jamaaca ku oogi waayaan saddexdaa nin waxaa ka qaalib noqday oo ka adkaaday oo ka reeyey ninka la dhihi jiray ibliis allaaciin shayaankii nacuudu billahi min sharihi nacuudu billahi min ashayaan arajiim dadka qaar waa ay nacladaan in la naclada shayaanka in la naclada waxaa weyaan mawaadic gooni way soo aroortay waxaa weyaan mid la yidhaha khinzib ayaa jiro oo salaad dadka way ku soo aroortay riwaayaat cinda muslim waayrihi alcanuka bilacnat illaahi taamaati ya khinzib in la yidhahdo oo dhinaca loo canduufo o inta la yidhahdo kadibna alcanuka bilacnat illaahi taamaat mawaadicdaas khaaska intaan ka ahayn shaydaanka in la caayo oo caayo on istaago wax waarida ma ahan shaydaanka waxaa loo baahan yahay in ilaahay laga magala subxana wa tacala acuudu biاllahi min الshayطan الrajiim faida qara'ta اlqur'ana fاstacid biاllahi min الshayطan الrajiim inahu laysa lahu sulطaan clى اladiina aamanuu wclى rabbihim yatawakaluun inama sulطanuhu clى اladiina tawalownahum اladiina hum bihi mushrikuun marka shaydaanka in ilaahay laga magangala subxana wa tacala awooddaa iskaga celisa adi ma haysid inahu yaraakum huwa qabiiluhu min xayu laa tarawna waxaad ujeeda maahan ma aragtid adna waa kuu jeedaa marka inaad nacladooda inkaara kugu dhacdacayso wax ka sheegto xuma tarays waxaa muhiima ah qofka inaad ilaah subxana watacaala isaga ayaa foodiisa hayo isaga ayaa maamulkiisa gacanta ku isagaa abuuray isagaa muxuu ahaa saa u khalqay sida awgeed ilaahaygii abuuray inaad tirado rabbiyow shatiisaan kaa magangalay acuudu billahi min ashaytaan arajiim qirada marka la akrina wamaa ilaa dalika xitaa marka musqulaha la gala oo saldhig ah ibliiskii shaydaanka acuudu billahi min alkhubti wاlkhaba'if wamaa ila dalika nacam xataa bismi illahi allahuma janibna shayaan wajanib shayaana maa razaqtana qofka markuu xataa reerkiisa mucaasharo iyo uu la gela waa in marka shayaanka bismi illahida laftirkeeda waxay u tahay oo cunada marka la cuna ayadna waxay u tahay muxuu xijaab oy reebaysaa qofka markuu dharka dhigana oo dharka iska dhigaysa oo kale saas oo kale bismi illaahidaas indhihii shaydaanka iyo jinka guud ahaanba iyo waxaa weeyaan cawradaada ayuu xijaab iyo wamaa ilaa dalika marka in qofka loo baahan yahay weeyaan siuusan qofka ugu aalib noqonin nam nabiga tusaal soo qaada alai slat slam wuxuu leeyahay waxaad laasimtaan jamaacada maxaa yeelay qofka wuxuu la tooyahay ari arigana dhurwaaga iyo waxyaabaha eh, sibaacda ah oo durjoogta oo mxu xoolaha cuna waxyaaba gooni haaliban inta badan wuxuu cunaa kuwa gooni socodka ah oo haraaga ah ama hor socda xoolaha ama dhinacyaha u baxa kuwaas ayaad marka sidaa darteed saasaa u noqonin dadka dhexdooda ku jira oo bartamaha muslimiinta ugu jira weeyaan nacam baabu alxai boorin ayuu u baab yahay calaa xuduuri ljamacati jamaacada in lasoo xadir laisku boorriye fi subxi salaad subaxi walcishaai salaada cishaa xadiidka kun iyo kow iyo toddobaatanaad wacan cumaan bn cafaan radi allahu tacala canhu qala wuxu uhi cumaan samictu rasuula rsulka alla ka maqlay sal alla slm yaquul nabigeenooda man sallaa qofkii tukada alcishaaa salaada cisha fii jamaacatin jamaaca ku tukada fakaanama wuxuu la tooyahay qaama mid istaagay nisfa alleyli habeenka niskiisa qof salaad ku jirayo taagnay ayuu la tooyahay weyaan waman salla subxa salaad subax qof ku tukada fii jamaacatin jamaaca fakaannamaa wuxuu la tooyay la ajir yahay sallaa mid tukaday alleyla habeenka kullahu dhammaanti rawahu muslim bal nicmadaa fiiri iska hurud iska huri jamaacada markaad ka baxda salaadda cisho laa muxuu aha sunnaha tukanin walaa witraad tukanin gal muxuu ahaa sariirti khuro bilow marka sheeke iyo facebook maaha facebookma jirtayadhuurobilow kadibna ka dharag baashi markii salaadii la aadimay salaadii fajr soo bax kadibna waxaa weyaan jamaacadii fajrka tuka haddii aad tii hore la imaado waxaad la tootay qof salaadii habeenka dhan nuskiis tukanay haddii aad tii dambe la tukatana qof habeenkii oo dhan tukaday aad la ajir tahay fadli ilahi weyn subxana wa tacaala walaa fiiriya intaa ilaegta nicmadaas intaa ilaegta ummaddan markaad fiirisaan ikhwaani jannada ilaahay suhuulada ay qabto iyo khayrka sahlanaanta nagula siiyey aad baad ula yaabaysaa lidalika dadkii hore markay kun sana la yidhaahdo ayay noolaayeen sagaal boqoloo sana ay noolaayeen toddoba boqoloo sana ay noolayeen marka qaar tiraanyo iyo qofka qabanaysa waa is dadkaas fadliga iyo ajarka ay la yimaadeen laakiin markaad ogaato in qofka markuu muxuu ahay leylatlqadr rabbi waafajiyey subxana wa tacala intaas ila oo markuu xajiye oo waxaa weyaan rajaca ka yowmaladat ummuhu u noqdo oo markuu muxuu ahaa salaada cisho jamaca ku tukada qof habeenkii o dhan taagnay salaada cisho salaad subax markuu jamaca ku tukada qof habeenkii o dhan taagnay uu la ajar yahay waxaad garanaysaa marka fadliga ilahi subxana watacaala maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum waamantum ilahay cadaabkiina muxuu ku fali haddii aad shukri iyo iimaan la imaadaan cadaabkiina muxuu ku falaya muxuu ka faa'iidi abadan marka jannada waa iska waran tahay abwaabteeda iyo subusheediina way muxuu ahay ballaqan yihiin qofka marka inuu ka faa'ida isagun baa laga rabaa weyaan macnaheeda marka markaan leenaha hadda ha iska hurda inuu watarki iyo muxuu ahay in laga taga iyo sunantii aan ka hadlayna qiyaamuleil ku darsaday waxaa weeyaan eh, eh, sunantii raatibada ayd ku darsaday dikrigii ku darsaday ducadii ku darsaday salliga nabiga ala sl slam ku darsaday wama khayrkao dhan ku darsaday intaana imaaday ka warran marka walalaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila maalinta aakhira hadda maanta madaxweynea laleeyahay wasiir mb nin businessman oo aad u dhaqaalo badan fulaan saasaa ley sooma rabbi wuxuu yihi subxana wataala walalaakhiratu akbaru darajaat maalinta aakhira ayaa darajo markaas ayaa mxuu ahay aad u weyn oo darajaad markaas baa la kala sarrayna waxaan kala sarrayn maaha maxaa qofka ugu taajirsana madaxweynaha waxaad cunayaa mxuaha kooto beriisa amaba cuni karaba adna waa saasoo kale darajo weynoo lisladii ma lahan gurigaad saaxdaa firaash ku saxata firaash ku saxata waa libisan ad waa libisanta waxaa laga yaabaa sarwaalka aad wadata iyo ka madaxweynaha wadata isku sarwaal isku qiimin ay joogaan darajo weynoo hadda magac iyo sheeko aan lahayn lakiin aakhira ina asxaaba alquraf yataraa'uun yatara'awn ina asxaaba aljanna layataraa'awna asxaaba alghuraf siduu nabigeen cday alai sla slam ahlu jannada dadka qolalka saro degan ay istusayaan hebel waa kaas sida ay isu tustaan xidiga oo la yidha xidig hebel waa kaas loo yidhahdo hebel waa kaas halkanaad qofka jooga jannada ku jira markaasaa waxaa ishaarayaa sidii xidiga laisu tusoo kale ayaa qof hebel masaajidka laisla joogi jiri adduunkan waa laisla shaqayn jiri saasaa loo kala sarrayn doonaa wala alaakhiratu akbaru darajaatin abaru tafdiila markaas ku yarayn baashe qofka intuu muxuu ahay khayr aruursan kara ha aruursada weeyaan abaalgudkana ma foga in liis abaalmariyo ma fogo weeyaan nacam wa fii riwaayati tirmidi can cumaan waxaa laga weri cafaan qaala wuxuu yidhi cumaan bin cafaan radi anhu qala rasul lah wuxu yidhi sal l man shahida alcishaa cishaa qofka xaadira fii jamacatin habeen niskeed istaageeda usugnaaday weyaan waman sallaa qofka tukada alcishaa salaada cishana iyo walfajr salaada fajr fii jamaacatina kaana lahu waxaa usugnaada ka qiyaami leylatin habeen istaageed ajarkiisa oo kale usugnaada weyaan qaala tirmidiy xadiidun xasan xadiidka kun iyo laba iyo toddobaatanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu ana rasula rasul sal slm qal nabigan wuxuu yidhi walow yaclamuun hadday ogaan lahaayeen dadka maa fi lcatamati cisha geelmaalka wixii ku sugan amaba cishaha wixii ku sugan weeyaane iyo wasubxi salaada subax laatowhuma wa imaan lahaayeen walow xabwan gurgurad iyo mxuu ahay salku siqitaan ha ku yimaadeen way imaan lahayen muttafaqun caley waqad sabaqat bituulihi xadiidka marka dee wax kusugan waad ujeedaan markuu qofka jaamacad tukada habeenkii o qof mxuu aha nuskiisa tukanaa la tooyahay haddii aad fajar ku darana muxuu noqonayaa qof habeenkii o dhan taagnaa marka haddii aad taa ku helays marka waa inaad intaas yar dhibto soo baxda weeyaan dadka haday ogaan lahaayeen wixii ku sugan salaada cisho oo jamca lagu tukada iyo salaada subax oo jamca lagu tukada waxa fadli ku sugan gurgurad iyo salkusiq ayay ku imaan lahayeen weeyaan saasuu nabigeena cadayna alayh salat slam xadidka waa noo so hormaray kun iyo soddon hormaray baabu fadli aladaan xadiidka kun iyo saddex iyo qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala laysa ma salaatun salaad aqala ka badan cala munaafiqiina munaafiqiinta min salaati alfajri salaada fajr iyo walcishaai salaada cisha walow yaclamuuna haddii ay ogaan lahaayeen maa fiihima wixii ku sugan la atowhuma way imaan lahayen walow xaban mxuu ahay salku siqitaan iyo gurgurashaba ku yimaadeen waa imaan lahayeen weyaan marka munaafiqiinta laba salaad ugu culus mataqaanaa mid baa wuxuu yidhi sheekhow salaada fajr ee ay dhibaysa kaligaa ma u yidhah laarkoodna noocaas sheekhow waxay dhibaysa salaada fajr ee ii daawo muxuu ii ducey markaasaa duco ka sugaya mogta markaasaa wuxuu yidhi ninkaas muxuu ka duulaayey wuxuu ka duulaayey xadiidkan afqal الsalaati cala almunaafiqiin salaat اlcishaai wa salaat الsubx halkaasu ka duulaya weyaan mararka qaar mogta nasiixada qaar oo agmamarka oo subaga la mariyo burcadka in laga yarbaxo oo muxuu ah baasha lagu yar dhufto waa loo baahanaya qofka si loo baraarujiyey waxaa laga yaba qofkaas inuu ka daalay hadda ka hor or salaada tuka iyo fulaan marka mararka qaar in muxuu ah lagu yar qarxiyo qofka waa loo baahan yahy weyaan si qofka u baraaruga nacam ayib xadiidka baabu almri faridlisfar ayuu baab yahay bilmuxaafadati in la ilaaliyo la dhowra cala salawaati salaabaha almaktuubaata ee faradka ah wanahyi iska reebitaan iska reeb alakiidi ee weliba culus iyo walwaciidi goodin ashadiidi ee daran fii tarkihina salaadaha la farad yeela in laga tago oo waxaa weeyaan laiskuga goodiyo reebitaan adag laiska reeba ayuu u baab yahay baabkan weyaan baabu almri isfaritaan isfara bilmuxaafadati ilaalin la ilaaliyo cala salawaat salaadaha almaktuubaata ee la farad yeelay iyo wanahyi iska reebitaan laiska reeba alakiidi ee weliba muxuu ahay adag iyo walwaciidi goodin ashadiidi ee daran fii tarkihina salaadahaas faradka ah ka tegitaankooda liskugu goodiya oo liska reeba reebitaan weliba adag weyan qaala allahu tacala wuxuu yidhi xaafiduu muminiintiia ilaaliyo oo dhowra oo ku dadaala cala salawaat salaadaha ku dadaala dhammaan guud ahaan wasalaati alwustaa salaatulwustaa oo salaada casar ahna si gooni ahaan ugu sii dadaala weyaan maxaa yeele dadka inta badan wakhtigaas mashquul iyo adduun ayaa lagu jiraa weeyaan wa ow aqaamuu salaat salaadda ay ogaan ow aataw zakaata zakada ay bixiyaan fakhalluu iska dhaafa sabiilahum fakhalluu daaya oo u sii daaya sabiilahum jidkooda weyaan waxaa weeyaan dadka haddii marba towba oo iimaanka laga helo salaaddii la oga zakada la bixiyo dadka muminiinta jidkooda ayay mareen dadka ayaga ah marka wax sabiilah amaba dhibaato oo loo geysan kara marka lama arko weyaan fain taabuu wa aqaamuu الصalaa waatow zaka fakhalluu sabiilahum weeyaan marka salaada in marka la oga oo lagu dadaala weligeed ma arkaysid salluu marka qur laga hadla weya waad arkaysaan aqiimu salaa aqiimu oga weyaan oga aqiimadaas marka dukasho kaligeed ma ahane ogitaan iyo hawldheer ay u baahanta weyaan xadiidka kun iyo afar iyo toddobaatanaad waa ibn mascuudin waxaa la wariyey radi allahu tacala canhu ardaahu qala wuxu yidhi cabdullahi bn mascuud sa'altu rasul rasulka ala weydiye sal slam ayu lacmaali acmaasha koodeeba afdalu fadli badan ama kiiseeba fadli badan camalka kiisa fadli badan ayaa nabiga la weydiinay calayi slat slam ayu lacmaali camalka koodeeba afdalu fadli badan qala wuxu yihi nabigeen alai slat slam salaad oo fii waqtiha waqtigeeda la tukada ayaa ugu fadli badan weeyaan salaadda waqtigeeda la tukada ayaa ugu fadli badan qultu waxaan idhi uma ayu uma ayu maxaa ku xiga nabi allow qala wuxuu yidhi biru labada waalid oo loo baarinima fala qultu waxaan idhi uma ayu nabi allow maxaa ku xiga qaala wuxuu yidhi aljihaadu fii sabiili اllah jidka allo lagu jihaado ayaa ku xiway muttafaqun calayh marka salaadii aa hormariyey biru ayaa lagu xijiyey jihaadka fii sabiililah ayaa saddex laga dhiga weyaan xadiidka kun iyo todoba iyo kun iyo shan iyo toddobaatanaad wa can bni cumar cabdullahi bn cumar waxaa radi allahu tacala anhuma qal abdullahi bn cumar qaala rasul la rsulka wuxu yidhi sal l slem bunya alislaamu islaamnimada waxaa lagu dhisay calaa hamsin shan baa lagu dhisay weyaan shan tiir baa islamnimada lagu dhisay shahaadati an laa ilaaha ila allah alla inuusan jirin oon alla ahayn oo la qiro wa ana muxameda nabi muxamedna rasuulula rasuulka inuu yahay oo la qiro wa iqaami salaad salaada oo la iyo wa itaa zakaa zakada oo la bixiyo iyo wa xaji lbeyti beytka oo la xajiyo iyo wa sawmi ramadaana bisha oo la soom muttafaqun caleyh arkaan islaamka marka waa kuwaas weeyaan salaaddii marka maxay tahay waa rukniga labaad ee arkaanta islaamka marka in la oga waa waajib farad waa rukni meel looga leexda arka weeyaan xadiidka marka mulaaxado yaraa ku jirta wuxuu hormariyey waxaji lbeyti wa sawmi ramadaan wawga marka siaad ogsoontihiin mujarad alcafi ayuu faa'iideeya tartiib iyo taraakhi ma faa'iideeyo sida awgeed marka wawgaas eh, macnaheeda ma ahan in ay laga hormarina eh, soonka laga hormarina in xajki soonka laga hormarina macnaheeda lagama qaadanaya eh, lagamana fahmay xadiidka weyaan xadiidka kun iyo lix iyo toddobaatanaad wacanhu waxaa laga wariyey saxaabiga hore cabdillahi bn cumar wey radi allahu tacala canhu ardaahu qaala wuxuu yidhi qaala rasul wuxu yidhi sal slm umirtu xaliifan an uqaatila naas dadka la dagaalamo xataa yashhaduu ilaa ka qiraan an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudunusan allah alla weynemayn wa ana moxamedan nabi moxamedn rasuul lah u yahay wayuqiimu salaa salaada ay ogaan ay bixiyaan faida facaluu haddii ay falaan dalika arrinka asaga casamuu waxay iga reebteen oo iga ilaashadeen minii xaggayga dimaahum dhiigaalkooda iyo amwaalahum maalkooda iga ilaashadeen wayaan ilaa bixaqi lislaam islaamka xaqiisa mooyane wixii ay la imaadaanoo muxuu ahay xuduud iyo eh, ay la eh, la qisaasa ama xad ay la imaadaan baab kale xisaab xisaabtoodan cal allahi alla wadin dushiisa ay ahaatay weyaan muttafaqu caleyh dawaahirtii baa la xukumaya naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawala asaraa'ir annaga waxaa weyaan haddii aad iimaan aad kaa buuxa laakiin aad ficil malaan ku samaynaysa aday ku taalla annaga ficilka xun baanu xukumaynaa iimaanka gudaha ku jira ilahi baa kugu xisaabsan subxana wa tacala xadiidka kun iyo toddoba iyo toddobaatanaad waa can mucaadin radi allahu tacala anhu mucaadi bni jabal qaala wuxuu yidhi saxaabada nabiga calayi slat slam ragooda culimada ayuu kamid mid ahaa radia allahu tacala anu ardahu qala wuxuu yidhi bacanii rasul rasulka ala saaray ii diray ila alyamani yaman ayaa loo diray muxuu nin kale mucaadi bnu jabal daaciya daacinimaa loo diray marna asaga caliya waxaa loo diray qaadiinima inay mxu qudaad noqdaan fa qaala wuxuu yidhi marka nabigeena calayhi salatu slam inaka adiga mucaadow ta'tii waxaad u tegi doontaa ood u imaan doontaa qowman qala oo min ahli kitaab ahlkitaab ka mid ah yaman dad ku sugna ahlukitaab ay ahay marka maraaxil badan bay soo mareen yahuudiyada qaybay ka joogtay nasaarada qayba ka joogtay wamaa ilaa dalika dad ahlu kitab waad tegi doontaa fadcuhum ugu yeer ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah shahaadada ugu yeer weeyaan wa anii ana rasulla rasulka inaana ugu yeer fainhum iyaga aطaacuu lidalika arrinka haddii ay yeelaan oy kaa yeelaan wayaan fa calayhim ogeysi ana allaha alla weyne tacala kara iftarada inuu ku farad yahay calayhim dushooda hamsa shan salaadood fii kulli yowmin maalin la arkaa iyo waleylatin habeen la arka fainhum iyaga aaacu haddii ay yeelaan lidalika arrinka asaga hadii ay yeelaan fa calayhim ogeysi an allaha alla weyne iftarada inuu ku farad yeelay calayhim dushooda sadaqatan zaka oo tuukhadu laga qaado min akhniyaa'ihim kuwooda haniga ah oo dhaqaalaha haysta weyan faturaddu lagu celiyo calaa fuqaraa'ihim fuqaradooda weeyaan fa inhum ayaga tacu haddii ayna lidalika arrinka asaga fa iyaaka adiga iyo waxdin kala digaya ama iska dhowr iyo karaa'ima amwaalihim maalkooda kan karaamada badan oo aadka loo jecel yahay maalka kan ugu qiimaha badan ha ka qaadan weeyaan wattaqi iskana dhowr oo iska ilaali shaniya laysa baynahaa dacwadaas iyo allabaryadaas iyo habaarkaas dhexdeeda ma ahanin iyo wa bayna allaahi alla weyne dhexdiisa xijaabun xijaab ayada baynaha iyadaas oo ducadaas iyo allabaryadaas iyo habaarkaas iyo wa bayna allaahi alla muxuu ahaa dhexdiisa xijaabun wax xijaab oo dheeey markii qofka madluumkaa uu yaa rabbi yiraod gacnaha kor utaaga meel ay ku istaagaysoon allah subxaana wa tacaala inay gaartaan ma jirto weyaan aman yujiib اlmuara ida dacaa wاtaqi dacwaة اlmaluum waa macruuf qofka maluumka mxuu ahaa qofka aalimka ah uu iska hurdaya iska qurinaya laakiin qof madluumkaha ah, habeenkii o dhan ayuu gidgidoomaya yaa rab yaa rab yaa rab marka dulmiga walow kaana qaliilan qofka inuu iska ilaaliya ayaa loo baahany way muttafaqu calayh xadiidka kun iyo sideed iyo toddobaatanaad can jaabirin radi allahu taca anu qala wuxu uhi jaabir samictu waxaan ka maqlay rasul rasulka al sal slm yquul rasuulkeen allah ina bayna arajuli qofka dhexdiisa iyo wa bayna ashirki shirkiga dhexdiisa ama inta shirkiga udhe ina bayna arajuli ninka dhexdiisa iyo wa bayna shirkiga inta udhexaysa iyo walkufri gaalnimada tarka salaati salaada oo laga taga weeyaan ayaa udhexaysa rawah muslim marka qofka iyo gaalnimo qofka iyo shirki waxa udhexeeya maxay yihiin waa salaadaasoo laga taga haddii salaadda qofka uu ka taga islaamnimadu ka baxay weeyaan wacan buraydata waxaa laga wariyey radi allahu tacala anhu ardaahu can nabi nabig wuxuu ka wariyay sal qaal nabigan wuxuu yidhi alcahdu ballanta alladii kaasoo baynana annaga iyo bayna salaati wa baynahum cafwan alcahdu ballanta alladii kaasoo baynana annaga iyo baynahum dhexdooda ahaatay asalaatu salaad weeyaan faman taraka qofka salaada ka taga faqad kafar waa galob rawaahu atirmidi wa qaala xadiidun xasan ayib xadiidka kun iyo siddeetanaad wacan shaqiiq ibni cabdillahi taabici waxaa laga wada mutafaqin laisku waafaqsan yahay calaa jalaalatihi weynaantiisa iyo qiimahiisa iyo muxuu aha sheekhnimadiisa raximah llah qaala wuxuu yidhi shaqiiq ibn cabdilaahi taabicigaas taabiciga waxaa laydhahdaa dadka saxaabada arkay kullu man ra'aa asaxaabata muminan qofka mumina oo saxabada arkay taabici layha weyaan saxaabigan maxaa layidhahdaa kullu man ra'a anabiya sal allah alay waslam muminan bihi qof alla qofkii nabiga arkay isagoo iimaan lah walow takhallalat iridda walow muxuua markuu arkay kadib ha ridooba islaanimadan ka baxa kadibna ha kusoo noqdoba qofkaas saxaabi ayaa la yidhahdaa weyaan marka taabicigaas ayaa wuxuu le qaala wuxuu yidhi kaana waxay ahayn asxaabu muxamadin nebi muxamed sala allahu aleh wasalam waxay ahaayeen laa yarawna kuwa aanan u arkin shay-an shay oo min alacmaali acmaasha la sameeya ka mid ah kufrun hayra asalaat salaad waxaanan ahayn weyaan gaalnimo waxay u arkaan oo camal aho qofka uu sameey ama uu ka taga oon salaada oo laga taga aanan ahayn maayna arki jirin weyaan rawahu tirmidi fi kitaab aliimaan kaana asxaabu muxamadin laa yarawna kuwaaan arkin ayan oo min amaali kufrun hayra asalaati salaad waxaan ahayn weeyaan salaada haddii laakiin laga taga gaalnimay u arki jireen ayuu saxaabigaas leeyahay nacam rawahu tirmidi fi kitaab aliimaan biisnaadin saxiixin weeyaan usoo noqonaa salaadda xadiidkanaan raacinaya kadibna insha allah tacala waxaan usoo laabanaya mxuu ahaa kelimo yar oo ku saabsan taarku salaadka xadiidku dambeeyo kun iyo kow iyo siddeetanaad an abi hurayraa radi alahu tacala anhu qaal wuxuu yidhi qaala rasu rasuulka wuxu yih sal slm ina awala maa yuxasabu wa wax la xisaabiy wax ugu horeeya lagu xisaabiy wax ugu bihi isaga ina awala maa yuxaasabu wax lagu xisaabiya wax ugu horeeya bihi isaga alcabdu addoonka yowma alqiyaamati maalinta qiyaama oo min camalihi camalkiisa ka mid ah salaatuhu salaadiisa weeyaan fain salaxat haddii ay suubata oy kaamil noqoto faqad aflaxa qofkaas waa liibaanay oo wa anjaxa waana guulaysta weyaan wain fasadat salaad haddii ay fasaado oy naaqis noqoto amaba khushuuc laga waayo amaba riya iyo sumco iyo wixii la midkaha lagu arko faqad khaaba qofkaas wuu hoogay wa khasira waana khasaaray weyaan intaas waa qaybta hore qayb labaad guduud marka fain intaqasa haddii ay ka nuqsaanto min fariidatihi faradkiisa haddii ay maxaa idiin qoran ariidatii ma idin qoranta fain intaqasa nacam maxaa idin qoran aha min ariidat fain intaqasa hadduu ka nuqsaamo ood ka dhinnaado min fariidatihi faradkiisa shay-an shay qaala rabbu rabbi wuxuu lehy subxaana wa tacaala markaar waxa laga yaba qofka inuu la yaabo sunantan tirada badan oo un la dudina maxay ahaayeen qaala rabbigan wuxuu ley subxana caza wajal unduruu fiiriyay hal licabdii addoonkayga ma u sugnaatay min taawucin wax sunno ah ma loo hayaa faradkii nusoo noqday qabyo noqday waxbaa ka hadlaysa hori naarta ka gey maaha rabbi wuxuu le subxana watacala wax sunno ah salawaad sunna ma u haysaan fa yukamalu waxaa loo dhammaashatirayaa minhaa taawucaas iyo sunnadaas man taqasa wixii ka dhinaaday min alfariidati farad ka dhinaaday weeyaan uma saairu camalihi camalkiisa inta soo hartayna calaa haada habka isaga ayuu ahaanaya weyaan soonka akadii la weydiinaya akadii marka haddii ay wax kaamil noqoto faqad aflaxa waanjaxa haddii ay mxu naaqis noqotona faqad khasira waa khaab sooma kadibna markay arrintaa dhacdo oo qofka ay naaqis noqoto waxaa la weydiinaya wax tatawucisana ma loo haya haddii loo hela waa loo kabaya soonka waa sidii oo kale wama ila dalika amaah kale waa saas rawahu tirmidi ayaa wariyey masalada markaan usoo noqona waxay tahay ashir intaas ku eg insha allahu tacaala masaladan usoo noqona waxay tahay waa masalada taarikusalaadka taariku salaadka taarika salaadka culimada min asalaf waalkhalaf waxay isku waafaqsan yihiin qofka salaada ka taga mutacamidan isagoo u kasaa qofkii salaada ka tago mukhtaaran doortay kaga taga salaada cilad ayna jirin haba yaraatee qofka asaga inuu gaal weliba uu muxuu ahay markuu ka tagana juxuudan diidma uu salaada diidan yahay iyo inkaaran inkirid waa nagala taga dad baa waxaa weeyaan inta tukan la yidhahda wuxuu leeyahay maxaan u tukani maan jiim gala oon muxuu ahay waaan jiimaba igaga filan dad noocaas ku gaaloobaya jira oo noocaas diinta kaga baxay haddii marka qofka noocaas uu sameeyo uu yidhaahda muxuu ahaa salaadan shuqulba kuma lihi oo inkaar uu salaaddii kas uga tago qofka isaga uusan waalnayn oo qof raashid uu yahay culimada jamaahiir الslf wاlkhalf waxay qabaan qofkaas inuu yahay kaafir khaarij can اlmilla inuu islaamnimada ka baxay kaas xagga naga dhig marka laakiin masalada waxay marka ay ka taagan tahay man tarakaha muqiran bifaradiyatiha laakinahu tarakaha takasulan qofkii wuxuu qirsan yahay inay farad ku tahay ood ilahi ka raba subxana wa tacala waajib laga rabo laakiin wahsi ayuu ugu tagay salaadii qofka isaga ah jamaahiiru ahli اlcilmi waxay qabaan inuusan ku gaaloobaynin laakiin dembi ka weyn oo shirki ka sokeeya ood la imaada inuusan jirin ay qabaan weyaan laakiin culimada waa yuqtala ilayhim waa la dilaya yustataab fain taaba wailaa qutil laakiin dilitaankaas waxay leeyihin waxaa loo dilayaa xad baa loo dilaya ee gaalnimo looma dilaayo muslimiinta qubuurtooda aan lagu duugi culimada qaarna waxay leeyihin maya oo laga muxuu ahaa xoog badan yahay laakiin nusuusta ay wataana ay sahlaneen noo soo martay oo tirada badneed ay ka mid tahay waxay leeyihin maya islaanimadu ka baxaya mubaaharatan bannaankuu joogaan xadka ninka mar baaduu salaad ka taga marka salaadaas noocaas ikhwat oo wax marasimaaloo maanta diinteenna aan ka haysannaba iyada in yar ay ka mid tahay aan haysanno in lagu fara adaygo waa wax loo baahan xilli bulshada soomaaliyeed waxaa soo martay dadka markay afartan sano gaaraan iyo wixii ka dambeeya salaadda la bilaabi jiray oo dadka da'da yar ay salaada isku dhibi jirin arinta ayada koleyba ragga waaweyn way garanayaan way soo martay marxalada ayadahayd waa la laabay ilaahi subxana wa tacaala dacwadii iyo khayrkii in la fahmo oo dadkii qofka aan salaad tukanaynin inuu noqdo qof tuka cambaar lah oo inkaar ku dhacday inuu noqdo ayaa lasoo mxuu ahaa loo soo daadegay oo lasoo gaaray bifadlihi caza wajal arintii ayadahayd fakhalaf min bacdim khalfun adaacu الsalaa waاtabacuu shahawaat da'yarti dayarti marka ay ka quruntaad arrinta dayarti aaway dhallinyaradii wixii labaatan iyo agagaarkeeda maanta muxuu ahaa laba toban iyo siddeed ha bal aday ha la fiiriya qofka salaad isagoon loo kicinin oona la dhabaandhabin salaadu kaca haf inta soo istaaga masaajidkan salaada fajar dee caailaad iyo xaafado ayaa dhan walba naga degan sooma dayarti oo toban sano jirtay sayidkan wuxuu aan jir dhallinyarada afkay ka han jireen ilmaha yaraa xataa buuxin jiray aw ilmiha ayaga kulli guryaha wada jifaan qofku waxaa laga yaba inu safka hore ku jiro canugiisu shan iyo toban sana gaarayna ama mulaahiq oo saddex iyo toban labiyo toban gaarayna muxuu aha uu gurigii khurina oo mar uun salaadda un ay dhammaan rabto oo taqriiba waqtigeeda u bixi raba hooyada ay dhammaanowdo marka saas maadaama iskuulkii wixii laga rabo haddii iskuul ay noqotona waxaa loo kicinayaa tobanka saac khataray ku jirta raasmaal ka weyn aan haysanayna bacda tawxiid iyo qur-aanka ilahi subana wa tacaala waa aad ba u yarta maca dalika salaadii dayacaadkeeda wuu socdaa dayarti u fiirsada arrinta iyada dadka salaada tukada oo hadda masaajidaha camiro inta badan waa soddon iyo wix ka sarreey caawa dad ka yaray maba ilma mara shaan miya wax labaatan noo soo gaara maba laha miya waad aragteen tiyaatarada iyo meelaha mxuu ahaa facebookyada iyo adduunka iyo siday u dhooban waad aragteen sawiradooda meel walbasaa u yaaca wax mxuu ahaa qaawan iyo wax xijaaban iyo wax mxuu ahaa ah, buumooyin xihan iyo wax mxuu aha sawaalgaab xihan iyo waxaad la yaabaysa iyo wax dabaalana iyo wax imtixaana meel walba adoon doonina maxay ku so-aadayaan salawaadkii aw kubadda markay noqotaa sheegin ayaga unbaa joogaan cid kale ma joogtaba ikhwaani marka masaladaas iyada ah, dib aan mxuu ahay boorkiskaga jafno salaadii ha loo soo joosta da'yarti salaadii way dayaci haayaan arrinta iyada qofkii ku baraarugsan ku baraarugsan yahay qofka aan ku baraarugsanan ku baraaruga ilmihii la dhalay hala fiiriyo jiraanka hala fiiriyo waxaa weyaan dadki bulshadii ummadaas ayagaa ummadaan badeli doona dadkan weyn hadda afartanka sano gaaray waa dad tagay khalaas qofka koritaankeeda waa sidaas saas soconaya markuu afartanka gaaro halkaas weyaan waa sida gambaleelka oo kale markuu afartan gaaro wuxuu bilaabayaa annuzuul inuu soo hobtu bilaabaya qofka ha u soo hobanaya qof afartan gaaro waa qof day qofkaa tag dadkii marka dayartaha oo diintan iyo mxuua ah ummaddan diinteeda adduunyadooda badali lahaa haddii salaadlaan ay ku dhacdo marka max kalebaad ka sugaysaa marka ikhwaani marka arrinta iyada insha allahu tacala laga warhaayo salaadda waxaa weeyaan waa ruknun asaasi oo diinteenna ka mid ah. haddii salaad la waayana islaamnimo meesha waxba ma taalo weyn hada wallah aclam w sal allah w slam ala abdi rasul mustafa